alxamdu lilaah rab alcaalamiin wsala allahu alaa muxamedi wala ali muxamed wslama tasliima kasiira waxaynu ku soo jiray kitaabkii alqawaacid alfiqhiya ku saabsanaa baynu kusoo jiray waxaa inoogu dembeeyey wamaakhadu alqawaacidi nusuusu wa bacdu aahaarin kada mansuusu wa min maakhidin laha alusuulu wa bacduha min lugatin manquulu carabka aan soo marino wamaakhadu alqawaacidi qawaacidda meesha laga soo qaatay waa mawdicu ama waa darfu makaan wa ma'khadu alqawaacidi ay mawdicu akhdi alqawaacidi meesha laga soo qaatay qawaacidda annusuusu waa nusuusta annusuusu baa khabarkii ah wa bacdu aahaarin iyo aahaar wax ka mida ayaa laga soo qaato lagala soo baxay qawaacid alfiqhiya kada mansuusu saasoo kaleu ahaaday mid la nasgareeyey oo waxna waa istinbaad waxna waa nas waxyaalaha qaarkood waa wax laga istimbaaday waxyaalaha qaarkoodna waa mansuusoo nasan baaba sidaa loo sheegay naska ha lagu sheego xadiis nebiy oo kale sala allahu aleyh wasalam ha lagu sheego sida alkharaaju bidamaan wax xadiis laga istimbaaday ma ahee nasan baa xadiiska sidaa loogu sheegay ama aasaarta qaarkood baa nasan loogu sheegay sida markaa asarkii cumar bnu lkhadaab oo uu yidhi maqaaطic اlxuquuqi cinda shuruud xuquuqdu waxay ku go'daa waa shardiyada agtooda muraadka looga jeedaa waxay tahay maala haddii shay shardi loo dhigo shardigaas wuxuu noqonayaa shardi mulzam ah mar haddaanu ahayn shardi shareecada khilaafaya almuslimuuna cinda shuruudihim ilaa sharطan axalla xaraaman aw xarama xalaala maala ninbaa wuxuu u dhiibay nin xoolo wuxuu ihi xoolahaa inoogu shaqee sharikatulmudaaraba inaga dhaxaysa anna xoolahaan leeyahay adna xoog iyo tacabka aad leedahay wixii faa'iidee ka soo baxaa nusow nus ayay inoo tahay laakiin bisharti xoolahaa bad ha saarin shardigaasuu dhigan ninkii sidiibuu ku qaaday xoolihii waxaa loo sheegay bayac mushtar badda la soo saarayo lacag qaraqa laga helayo markaa alleele intaa maanta ku dhufo xoolihii baddii markuu saaray ayaa doonnidiiba degtay ninkana shardigiisu wuxuu ahaa xoolaha bad ha iga saarin shardigaasuu ku qaaday hadhow ma qaandhabaya mise ma qaandhabayo waayo ha maqaaicu lxuquuqi cinda shuruud soomaaliduna maxay dhahdeen shuruudi aabbaha ka weyn ya shuruudi aabbaha ka weyn bay somaliduna yidhahdeen marka mansuuska waxaa soo gelaya in xadiis lagu nasgareeyo ama asar lagu nasgareeyo ta hore nusuusta ku saabsanna istimbaad bay ahayd wa min ma'aakhidin laha meelaha laga soo qaato waxaa ka mid ah si aynu ku tawjiihno waxa ugu fiican waynagii nidhi in ra'yigii zamakhshari la qaato oo la yidhaahdo minta tabciidiyada ahi waa isim isim mar hadday noqotayna waa mubtade wa min ma'aakhidin wa bacdu ma'aakhidin meelaha laga qaato waxaa ka mid a ah. lahaa ma'aakhiddaasoo lahaa qawaacidulfiqhiga u sugnaatay alusuulu usuulka cilmu lusuul mawaadicda laga soo qaato waxaa ka mid a ah usuulka qawaacid laga soo qaato oo laga soo isticaaraystay asal waxay ku tahay qawaaciddaasi cilmu lusuul laakiin qawaacidulfiqiga waa la gudageliyey maarmitaan laga maarmi waayaa loo gudageliyey asal ahaan haba ahaato qawaacid usuuliye qawaaciddii uu inoo sheegaayey ayaa ka mid ah aynu soo aragnay sida alcibratu bicumuumi lafdi laa bikhusuusi sabab waa qaacida usuuliya laakiin qawaacidulfiqigana waa lagu soo daro ammaanaysi baa loogu soo daray oo ictibaarka halkanna waa lagu tiriyey waa sida ficlu rasuuli sala allahu alayh wasalam almujaradu can alqawli laa yadullu cala alwujuub waa miaal sida alamru yaqtadi alwujuuba iyo ashyaada la midka ah. wa bacduha min lugatin manquulu bacdi qawaacidulfiqhiga ka midii xagga luqada ayaa laga soo naqliyo laga soo raray wa khurijat ayda can istiqraa'i waa la takhriijiyo waa la soo saaray noqoshaynu ku noqonnaye can istiqraa'i raacraacitaan jus'iyaadkiiyo masaa'isha la raacraacay oo lagu ogaaday haalibkeedu inay sidaa tahay marka istiqraa' iyo tatabbuc baa lagu helay markii jus'iyaadkii saa loo raacraacay la ogaaday haalibku inuu sidaa yahay ayaa xukum laga qaatay qaacide ah si suwarka kale ee yaryarna loo haleeshiiyo waalcaqli caqligana waa laga takhriijiyo waa laga soo qaatay oo ashyaada qaarkood baa caqliga lagu garanaya sida qaacidada markay culammadu leeyihiin idaa saqata alaslu saqata alfarcu asalku hadduu dhaco faracii asalkaa ku binaysnaana waa dhacayaa waa qaacide la fahmaayo caqliga lagu garanayo waa sida ataabicu taabic shaygii shay raacayaa yacni isagu raacayaa xukman xukm ahaanna taabic buu noqonaya waa sida almashhuulu laa yushqal mid mashquulsan lama mashquuliyo ya caqlan baa sidaa la garanaya almashquulu laa yushqal sida alajru waadamaanu laa yajtamicaan marka waxyaalahaasoo dhan waxaa lagu garanayaa xagga caqligaa laga takhriijiyey see looga takhriijinayaa labadii shay ee isku xidhnaa ama mutamaasilaynka ahaa oo isku midka ahaa ama asalkiiyo farca isaga dhignaa ama matbuuc la raacayiyo taabiciisii ka dhignaa inaynay kala hadhayn baa la garanaya labadii shay ee inay kulmaan aynay suuragal ahayne mustaxiilka ahayd mid haddii la helo kii kale waxaa la odhanayaa dee ma imanayo ma joogo caqlan baa saa loo garta walqiyaasi qiyaaskana waa laga takhriijiyo waa laga soo saaray qiyaaskaasoo diljalaa'i muuqad u muuqanayo daahirayo u saaxiib ahaa waa qiyaaskii jeliga ahaa waalijtihaadi fi lmanaatayni iyo ijtihaadka labada manaad lagu ijtihaadayo taxqiiqu lmanaat iyo tanqiixu lmanaat ijtihaadka lagu ijtihaadayana qawaacidda fiqiga waa laga soo qaatay bacdi ka mida oo xukunku manaadkuu ku xidhan yahay waa maxay ama manaadkuu ku xidhan yahay meesha ma joogaa tanqiixulmanaadku waa maxay tanqiixulmanaadku waxa weeye shay baa xukunkiisa sharcigu sheega shaygii xukunkiisa markuu sharcigu sheegay ayaa awsaaftii iyo sifooyinkii ku ladhnaa xukunkaas baa la kala hufayaa oo la kala haadinaya si loo soo saaro wasfiguu ku xidhan yahay xukunku si wasfigaa loo soo saaro markaasaa la odhanayaa xukunkaasi meel muu ku xidhmayaa manaadka uu ku xidhan yahay waa maxay marka taxqiiqulmanaadka iyo tanqiixulmanaadka usuul fiqiga aad baa loogaga hadlaa halkan laftiisana waa lagaga hadlaa shiikhuna wuxuu tilmaamayaa xoogaa inay kala yaro caamsan yihiin sida usuul fiqiga looga hadlayo sida halkan looga hadlayo oo masalan waxaynu garanaynaa marka caadadu inay tahay muxakama marka waxaa la hubinayaa caadadii ma sugan tahay maxayse ku sugnaataa goormay caadadu muctabara noqonaysaa ama curfigu goormaanu se muctabar noqonayn yacni ashyaada noocaasa waxaa lagu samaynayaa tanqiix baa lagu samaynaya waatay culammadu yidhaahdeen qaacide ahaan qaacido fiqiya iyagoo sheegayaa laa cibrata bilcurfi taari wax ka soo qaad ma leh curfiga soo darriyey curfigaasi waa inuu yahay curfi saabiq ah ama muqaarin ah waa inuu noqdaa waynu tegi doonnaa insha allahu oo markii arrinkaasi dhacayay ama sidaa la yidhi waa inuu curfigaasi jiray ee eh, hadduu kadib soo darriyey cibro yeelan maayo curfigaa in lagu xukumaana ma dhici karo laa cibrata bilcurfi taari marka la leeyahay waxaa lagu keenay tanqixulmanaad ila alcaadatu muxakamay ahayd qaacidadu manaadkii xukunku ku xidhnaabaa la kala hufayey oo la hubsanayey taxqiiqulmanaadku wuxuu noqonayaa qaacido kulligaa meel jirta oo ku sugan qaacidadii kulligee la hayey ayaa waxa la hubsanayaa mawdican ma ku sugantahy mise kuma sugnaado waa taxqiiqulmanaad manaadku waa laqabay u isticmaalaan culammadu cillada oo almanaad waa mawdicu waa meeshii xukunku ku xidhnaa meesha xukunku ku xidhan yahayna waa cilada ama madinadeeda maala qaacidada ah alyaqiinu laa yazuulu bishak yaqiintu shaki kuma zuusho waa qaacido guud culammaduna isla ogolyiin mas'alo mucayana marka laga hadlaayo waxaa la hubsanayaa yaqiintii meesha ku sugnayd maxay ahayd si loo yidhaahdo yaqiintaasi shaki ku tegi mayso waxaa la ysku qabtay shaygaasi ma jiray mise ma jirin waxaa la odhanayaa alaslu fi sifaati alcaarida alcadam waxaa u asala sifooyinka soo dariyey inayna jirin waxaa la ysku qabtay sifadani markaa ma jirtay mise ma jirin masalan waxaa la ogsoon yahay ceebaha qaarkood baa guurka lagu fasakhaa ninkii baa gabadh guursaday ninkii baa lagu arka ceeb ceebihii guurka lagu fasakhaya ka mid ah mar dambaa lagu arkay waxaa la ysku qabtay markii ma sifo caarida shaygaasi hadduu yahay waxaa la odhanaya alaslu cadamuhu inaanu jirin baa u asal saasaa la odhanaya shay baa waxaa la qabtay shaygani ma nijaasba ma shay mutanajisa nijaasoobay mise waa shay aahira waxaa la odhanaya ashyaadan ama acyaantani asal tahaara u ahaa inay nijaasoobaan waa shay caarida marka idan waxaa la odhanayaa asifaat alcaarida waxaa u asala cadam alaslu anahu aahir waxa u asala inuu taahir yahay marka qawaacidda qaarkood taxqiiqulmanaad iyo tanqiixulmanaad baa laga soo qaataa ijtihaad lagu ijtihaadayo baa laga soo qaataa wa can tarjiixin qawaacidda qaarkoodna tarjiix xaggood baa lagala soo baxaa oo markay adiladu tacaaruddo sida loo kala qadimaayo tarjiix baa laga soo qaatoo lagala soo baxay la kala arjaxayo waayo adiladii waa kala quwo badan yihin markay culammadu leeyihiin dar'u lmafaasidi muqadamun cala jalbi lmasaalix waa qaacida fiqhiya qaacidada fiqigii waxay ku dhisantahay baabutarjiix bay ku dhisantahay tarjiix wax la kala arjaxayay ku dhisantahay waayo maslaxada la soo jiidanayo iyo mafsadada la daafacayo labada waxa awlaysan hadday mutasaawiyan yihiin mafsadada in la daafaco labadaba in la wada qaataana aynay dhici karin dar'u lmafaasidi muqadamun cala marka la leeyahay almuhbitu muqadamun cala annaafi ka wax sugayaa laga hormarinayaa ka wax nafyinaya waxay ku dhisantahay baabu tarjiix lianna maca almuhbiti ziyaadatu cilmin waayo kan wax sugaya cilmi dheeraada ayaa weheliya man calima xujatun calaa man lam yaclam qaacida ahaan marka la leeyahay kii shay garanaya xujo wuxuu ku yahay kii aan garanaynin waxay ku dhisantahay baabu tarjiix qowlka iyo ficilka waxa muqadama qowlka waxay ku dhisantahay baabu tarjiix adararu lashaddu yuzaalu bidarar lakhaf baabu tarjiix bay ku dhisantahay istisxaabi istisxaab wax la saaxiibsanayana way ku timaadaa wixii jiraa la sii weheshanayaa inuu baaqi yahay oo sii jiro markaasaa la odhanayaa alaslu baqaa'u maa kaana calaa maa kaan asal waxa ah shaygii hore u jiray inuu weli sii jiro baaqi yahay baa asala la yidhahdo ma sii jiro waa khilaafu wuxuu la mid noqon karaa alyaqiinu laa yazuulu bishak marka istisxaabi aslin waa cafun bihayri caaif xarfu caafkii baa la xadfa xarfu caafkana marka la garanayo in la xadfaa waa dhacdaa tasadaqa rajulu min diinaarihi min dirhamihi min saaci burihi min saaci tamrihi xadiikaa waxaa ku sugan laba faa'iido faa'ida waxa weeye waa khabarun yuraadu bihi alamru waa khabaroo amarnimo looga jeedo faa'iidada labaadna waxay tahay cadfun bikayri caaif oo wax caafa looma dhaxaysin marka asalku hadduu ahaa shaygu inaanu jirin waa la istisxaabaya cadamulasli baa la yidhahdaa asalku hadduu ahaa inuu jirana waa la istisxaabayaa jiritaankiisii marba siduu ahaa inay baaqi tahay wax ka naqliya haddaan lahaynin baa istisxaabkaasi noqonaya faclaman ogow oo ogow oo ogow nuunu tawkiid baa la geliyey nuunu tawkiidka la geliyeyna wuxuu sheegayaa adkayn la adkaynayuu sheegaya waxaan odhanayaa sheikhu sharaxa nuunu tawkiidkii mustaqalka ahaa ayaa la geliye shadnaa wa ilaa kii khafiifkaa ah haddii la gelin lahaa alif baa loo bedeli lahaa buuhi sheikhu carabiyada wuxuu ku yahay qawi oo marka nuunu tawkiidka mukhafafka ah lagu waqfiyo alif baa loo gediyaa alif ayaa loo beddelaa laakiin kii mushadadkaa laftiisa waxa dhacdaa wakhtiyada qaarkood in la khafiifiyo nadmiyada daraaddeed waxay ka dhigan tahay nuunu tawkiidka mushadadka ahi ficilka in saddex goor lagu celiyey sida xawaashida naxwuhu ay sheegayaan faclam marka la yidhaahdo waxay ka dhigan tahay hal mar ficilkii faclama oo nuunu tawkiidkii mukhafafkahaa la geliyo waxay ka dhigan tahay ficilkii laba goor in la sheegay kaannahu la yidhi faclam faclam haddii kii mushadadkahaa la waxay ka dhigan tahay saddex goor in ficilka lagu celiyey kaannahu in la yidhi faclam faclam faclam hay inoo akhriya قال الناظم حفظه الله أما التي فيها من الفوائد فمن علاها العلم بالمقاصد والضبط والتسير لحفظ كذا تفهيم مفتي نهجه والمخذ وكونها أدلة الأحكام فيه خلاف ضالب الأحكام والحق أن بعضها منها كما إذا أتت بالنص شرع فعلما أصولنا القرآن ثم السنة وبعدها الإجماع فاسمع عنه من بعده ما صح من قياسي أحكامنا قامت بذا القسطاس وكل أمر بالمقاصد استوى وإنما لكل امرئ ما نوى وجعل الله علينا من حرج في دينه ولم يكن له عوج في كل ضيق يجلب التيسير فليس في منهاجنا تعسير لا ضرر ولا ضرار جاري fadduruu laa yusaalu biliddiraari wastasxib alyaqiina in shaku daraa waalcadama alasliya in khulfun caraa waxakim ilcaadata fii maa lam yarid taxdiiduhu sharcanka xirsin wactamid sheekhu waxau ihi xafidahu llah ama alatii fiiha min alfawaa'idi famin culaaha alcilmu bilmaqaasidi ama alatii tiimiya fiiha ku sugan qawaacidda oo min alfawaa'idi faa'iidooyin ah fa min culaaha fawaa'iddaa kuwa ugu sarreeya waxaa ka mid a fa min culaaha fawaa'idda kuwa ugu sarreeyay ka mid ahaatay alcilmu bilmaqaasidi in loo aqoon yeesho maqaasidii shareecada iyo waxa axkaamta looga jeeday iyo waxa aawadeed loo sharciyey waaldabtu watashiilu lilxifdi iyo qabashada la qabanaayo iyo fudaydinta xafidaadda la qaybaayo loo sahlayo kada tafhiimu muftin nahjahu walma'khada saasoo kaluu ahaaday tafhiimu muftin mufti in la fahansiinayo nahjahu ariiqiisa la fahansiinayo walma'khada meesha uu axkaamta ka qaadanayo iyo waxa uu deliishanayana la fahansiinayo wuxuu ka hadlayaa sheekhu xafidahu allah qawaacidda fiqiga faa'iidooyinkay leedahay waa maxay marka shay la doonaayo in la barto waa in la gartaa faa'iidaday leedahay haddii kale wakhtiga inaan lagu bixin oo laysku taxallujin baa laga yaabaa maxaa laga dheefayaa barashada qawaacidulfiqiga la barto sheikhu wuxuu tilmaamayaa fawaa'id badan inay ku sugan tahay fawaa'idda ku sugan waxaa ka mid a maqaasidii shareecada in la barto ayaa ka mid a oo loo aqoon yeesho shareecadu waxbay dhowrtaa waxbay ilaalisaa yani shareecada waxbaa lagu ilaaliyaa jalbu lmasaalix wa dar'u lmafaasid ashyaada mutamaasilaynka isku xukun baa laga dhigaa ashyaada iska hor jeedee kala duwan kala xukun baa laga dhigaa waxaa jira marka waxa weeye masaalix daruuri ah qaar xaajiyaad ah qaar kamaaliyaad ah ayaa jira markay iscaaridaan sibaa loo kala hormariyaa siday u kala quwo badan yihiin alarjax faalarjax daruuriyaadku waa xifdu ddiin wa xifdu alnafsi wa xifdu alcaqli wa xifdu almaal wa xifdu alnasab wa xifdu alcirdi daruuriyaadkii kulliga ahaa xaajiyaadku waa duuna dalik guurka iyo bayca iyo waxaa loo xalaaleeyey iyo ijaarada iyo lilxaajiyaat wa min qabiili alxaajiyaat ashyaada makaarim alakhlaaqa ah waxaa loo sharciyeeyey waa min baabi alkamaaliyaat yani maslaxo ayaa ku jirta kamaali ah wahaakada markaa shareecada maqaasideedii baa loo aqoon yeelanaya la garanaya ashaykh maxamed aaahir ibnu caashuur waxauu yidhi waanu soo naqlinaya shiikhuye inkastoo xagga hoose ku odhanayo maxamed ibnu aahir u odhanayo saxna saasi ma aha saxdu waxay tahay maxamed iyo aahiroo wada socdaa shiikha u magaca wuxuu ahaan jiray mufti tunis waxaanu ahaa sheikh cilmi badan culammada khalafku siday u badnaayeen ashcarinima waa ku jirtay waxaana laga yaabaa in waxa weeye wixii soo gaadhay oon inay ku saabsanayd o aanu arkin kutubta marka waxa culammada marka kale aanu arkin ee nahjigii marka waxa soo jiray uun uu sidaa ugu barbaaray waayo meesha uu ku soo barbaaray waa macqilkii markaa zaytuuna laodhan jiray zaytuunana waxay ahayd meel cilmiga lagu bartoo soo jirtay sida ashar oo kale u soo jirtay bay ahayd mashiikhadeedana markii dambe waa qabtay jaamicu zaytuuna isagabaa markii dambe sheekh ka noqday kitaab weynoo tafsiiru leeyahay oo la yidhahdo altaxriir waatanwiir adabka iyo balaaqada iyo mawduucyadaana aad buu u yaqaanaa kitaab balaaqa oo mufiida buu leeyahay oo la yidhahdo muujaz lbalaaqa oo ugu talagalay inuu marka balaaqadii sahlo oo soo dhoweeyo ayuu leeyihi kutubta adabkana waxbuu ka sharxay kitaabkiisa tafsiirka haddaad eegtana cilmigiisa waad la yaabasaa cilmigiisu naqli ma ahan yani waxa weeye diqe iyo istibbaad buu ku dhisan yahy maqaasidu shariica risaalu ka leeyaho ka alife kutubta maqaasidu shariica ka warrami jirtay waxaa ka mid ah almuwaafaqaat lishaatibi laakiin isagu risaalo gaaruu leeyahay oo la yidhahdo cunwaankeeda maqaasidu shariica wuxuu yidhi ibnu caashuur annaha wa bikhaasati alkubraa minha tusaacidu cala idraaki maqaasidi ashariica ilaa uu ka yidhi liannaha mushtaqatun min alfuruuci waljuz'iyaati almutacadidati bimacrifati araabiti baynaha wa macrifati almaqaasid alsharciyati alatii dacat ilayha yacni fawaa'id fara badan bay leedahay iyo masaayaa badan bay leedahay qawaacidda fiqigu waxaanay ku caawinaysaa maqaasidda shareecada in loo aqoon yeesho la garto ilaa uu ka yidhi saddexda dhibcoodee u dhigay waxay tilmaamaysaa hadalka waxbuu ka tegey ila usluubka markaad wax qorayso waa inaad markaa barataa si u qorayso hadalkii haddaad wax ka tagto saddex dhibcood baad dhigaysaa saddexdaa dhibcood waxay tilmaamayaan mawdicaa hadal baa laga xadfay in lagu sheego uma baahnaa calaamaatu tarqiimkaa lagu bartaayo dee kutubo gaaray leedahay calaamaatu tarqiimku liannaha mushtaqatu min alfuruuci waljuziyaati almutacadida maqaasida shareecada waxaa laga soo dhambalo lagala soo baxay furuucda shareecada iyo jus'iyaadka faraha badan leh bimacrifati araabiti baynaha wuxuu ku aqoonsanayaa ku garanayaa waxa isku xidhaya inuu garto maxaa furuucdan ka dhexeeya qaacidada saasa marka maqaasidii shareecada fahmaysaa marka la odhanayo qaacide ahaan ina alxikmata idaa khafyat aw intasharat culliqa alxukmu bimadinatiha ya ama alxukmu mucallaqun bilmadinna marka la yidhaahdo qaacida fiqhiya sidaa marka loo dhigo asal ahaanna usuul baa laga soo qaatay xukunku sharciga ahi mucallaqun bilmadinna ama bimadinnati halka loo filaanka u abuu ku xidhan yahay dee meel kastuu kuugu yimaado oo xikmadii ay khafiye noqoto ama ay iskhilkhilaafto waa madinnadun u celi halkee loo filaan u ah oo haalib u ah marka raabidkii isku xidhaayey baad garanaysaa shareecada wa macrifati almaqaasid alsharciyati alatii dacat ilayha iyo maqaasidii sharcigee u yeedhay ee bimacnaa sababay in la garto yani masaalixdaa la ilaalinaya mafaasiddaa la daafacaya wahaakada fawaa'idda waxaa ka mida masaa'ishii faraha badnayd iyo juziyaadkii badnaa in la dabdiyo la xafido oo qaacido keliya laga yaabaa intaasoo farac inay soo gudagalaan ama juziyo intaasoo juziyo waxaa lagu dabdinaya hal qaacido qaacidadaas hadhow laga tafriicinaya annahaa tadbitu alumuura almuntashirata almutacadida wa tunadimuha fii silkin waaxidin tax keliyay ku wada taxaysaa ku nidaaminaysa yaquulu ibnu rajab raximah llah tunadimu lahu manhuura almasaa'ili fii silkin waaxidin silku waa taxa imanka kuushu way taxantao dee dun yar baa isu wada haysa taasay ku wada jirtaa tusbixu waa taxan yahay yacnii silkigu waa oo lagu wada dabdiyey ayay markaa noqonaysa intaasoo mas'alo halkaasay ka farcamaysa wa tuqayidu lahu shawaarid masaa'ishii ka baxsanaysay ka cararaysay bay u dabraysaa wa tuqaribu lahu kula mutabaacid waxayna u soo dhowaynaysaa wax kastoo ka fog faa'iidada kale waa maxay xifdigii furuucda la xafidayey bay u sahlaysaa ila furuucda lama wada qaybi karo kitaab bay soo qaadayaan culammadu markaase waxay odhanayaan kitaabkan waxaa ku jira sagaashan kunoo mas'alo ama lixdan kunoo mas'alo ama waxaa ku jira boqol iyo konton mas'alo imanka waxaa weeye qolyaha shaaficiyadu maxay odhan jireen minhaajka markaa lixdan kunoo mas'alaa ku jirta irshaadka waaba ka sii badin jireen qolyaha xanafiyadu waxay sheegeenba waxaan markaa la yaab leh sheikh mashaayikhda xanafiyada ka mida ah wuxuu yidhi asxaabtayada abu xaniife masaa'isha markaa ay ay dhigeen waxa weeye waa alfi alfi mas'ala wa alfun wa sabcuuna alfi mas'ala wa nayif hal malyan oo mas'alo iyo boqol iyo dhowr iyo toddobaatan kun oo mas'alo baa asxaabtayada xanafiye dhigtay buuri waa sheikh mashaayikhda xanafiye ka mid ah oo waxaa goormaa la gaadhaya dee see see loo qaybi karaya see loo qaban karaya haddii wixiiba malyanna marayaan ya mid kale wuxuu ka dhigay nus malyuun mas'alo ayuu mid kalena sheegay oo yihi intaasoo hamsumiati alfi mas'ala waa nusmalyuun marka furuucdii lama qaybi karo waa in lagu dabdiyaa qawaacid lagu dabdiyaa qaraafi wuxuu yidhi raximahu llah wman dabta alfiqha biqawaacidihi istaghnaa can xifdi akar ljuز'iyaati liindiraajiha fi lkuliyaat ruuxa ku dabdiyo ku qayba fiqiga qawaaciddiisa ku qayba wuxuu ka maarmayaa juz'iyaad fara badan inuu qaybuu ka maarmayaa gelitaanka ay soo gelayso kulliyaadka gudagelaysa daraaddeed haddii daabit shayga u hayso daabitkaasunbaad ka wada farcinaysaa intaad bes saa u dhufatun baad odhanaysaa yacni daabitkaasuu ka dhalanayaayo masaladani waa sidaas qaacidaad ku haysaa qaacidadii waxay ku dabdinaysaa wax badan kaannahu inaad juziyaadkii wada qaybsantahay mar haddaad qaacidadii garanayso bes aad ka tafriicinayso marka waxa sahlan qawaacidda in la qaybo laakiin haddii lays yidhaahdo marka masaa'isha juziyaadkaa qayba dee waxaa la qaybi karaa waa koobanta madaadadii hore dee kutubo fiqiya waa qaybi jireen de laakiin kutubaha ma wada qaybi karayn ya minhaajka nawowi oo kale waa la qaybi jiray mashaakhda qaarkoodna waaba qaybaan iminka mukhtasarka khaliiloo kale waa la qaybi jiray waana la qaybaa iminkaba dee shanaaqidadu aad bay u qaybaan mukhtasarka khaliil markaasay qayba ka dhigteen oo markaysaga la intaasoo qaybood buu qaybsamaa waxay odhan jireen waa lix iyo soddon qof bay odhan jireen mid walba quf bay ka cabiraan qufun waa sittatun wa alaauuna qufan aqfaaftaasaa loo qaybiyey yani waa ajza bay ka dhigteen waxaa hariiba ah, wuxuu ku dhammaadaa mukhtasaru khaliil laaxiq falaa ishkaal wiilkaasi de hadduu ku yidhahdo laaxiq falaa ishkaal bas de hadal kuma yaal ya kitaabka nihaayadiisibaa ah laaxiq falaa ishkaal dee isoo gaadh markaysa markaa waan yani ishkaal ma jirin aad dambaysaa meel dambaad joogtaa laaxiq falaa ishkaal imaamu nawowi wuxuu qaybay kitaabka la yidhaahdo tambiiha ayuu sideed bilood ku qaybay eh, amaniyaa ashhur sideed bilood buu tambiiha ku qaybay sanadkii maxaa ka hadhay afar bilood afartii biloodna wuxuu ku qaybay rubuca cibaadaadka ee kitaabka muhadabka shiraazi fiqigan nawowi laga daba dhacay dee dhayal kuma iman sideed bilood wuxuu ku qaybay tambiiha afartii biloodee soo hadheen rubca cibaadaadka muhadabku ku qayba mas'ala mar lagu qabsaday wasiidka ku taalla markaasu maanaa wasiidka lagu haystaa sita miati mara ayaan akhriyey buuri lix boqol oo goor baan akhriyey see laygu qabsadaa wasiidka nawowi baa odhanaya marka calaa kulli xaal waxaa markaa furuuc fiqiya la qaybi karaa way yar tahay laakiin qawaacidda cilmiga lagu dabdin karaa qawaacidda ayaa lagu dabdin karaa fawaaidda waxaa ka mida muftiga inay garansiiso nahjigiisi iyo ariiqadiisi iyo meeshuu wax ka qaadanayo oo ruuxii fatwoonayay haddaanu garanaynin masalada meeshuu ka qaadanayo iyo meeshuu ka istimbaadayo iyo wuxuu ku dhisayo dee waxaa ku dhacaya tanaaqudaad uu isbaraanbaro hadalkiisii isburiyo iska hor yimaado iskhilaafo ya marba u gees u kaco war shalay saasuu fatwooday iminkana saasuu fatwooday hadda iminka marka loo tagana mid kaluu fatwoonaya masaa'ishii isku midka ahayd uma cadda iyadoo laba masala ay isku mid tahay baa waxaa laga yaabaa midba xukum inuu siiyo ka duwanta kale oo tii hore inuu ka noqdayna ma ahee laba shay aan kala bixi karin ayuu midba fatwo gaara laga yaabaa inuu siiyo wa tanaaqudaat wa takhabud waa jirtaa markaysaga taraajucu oo ijtihaadku waa iskhilaafaa imaamu shaafici wuxuu leeyahy qadiim iyo jadiid imaam axmed wuxuu leeyahy riwaayaad kala duwan laakiin taasi waxa weeye waxay noqonaysaa min baabi ikhtilaafi lijtihaad laakiin tiisani ikhtilaafulijtihaad ma aha waayo culammadaasi markay sidaa leeyihiin dee qowlkii horey ka taraajucayaan hada maa qadaynaa bihi amsi wa hada maa naqdii bihi alaan sida cumar ba laga sheego fii mas'alati musharaka laakiin isaga waa min baabi tanaaqudo laba mas'alo isku miduu kala farqinayaayo tanna xukun uu siinaya tanna xukun kaleo ka duwan siinaya culammaduna labada mas'alo isku xukun baabay siiyeen waa laba mas'aloo mutamaahilayn ah marka sida inaad u xukuntiyo sida inaad u wada xukunto mooyaane inaad kala laba xukum siisaa ma suuragal aha dee ma'hadka ay ku dhisnayd baanu garanayn fatwadu saarat mushariqatan wasirta sirta mughariban shataana bayna mushariqin wa mugharibi marka manaahijulfatwa si u garto bay ku caawinaysa waxay yidhahdeen waxaa jiri jiray sheikh khafle badan mas'alaa la weydiiyaa mas'alada marka la weydiiyaa masalada culammadu waxay ka leeyihiin laba qowl sidan iyo sidan bay yidhaahdeen masaladu ka jawaabayana tanba ma ahee mid kalu isagu u fahmay taa kalu ku jawaabaya marka ma'hadka horta laga qaadanayo axkaamta iyo masaa'isha iyo waxa lagu dhisayo iyo nahjiga fatwada loo raacayo waa in la gartaa wuxuu yidhi qaraafiye waman jacala yukhariju alfuruuca bilmunaasabaati aljuz'iyati duuna alqawaacid alkuliyati tanaaqadat calayhi alfuruucu waاkhtalafat waتazalzalat khawaatiruhu fiiha wadarabat ilaa uu ka yidhi واxtaaja ilى xifdi اljuز'iyaati alatii la tatanaaha waاntaha alcumru walam taqdi nafsuhu min طalabi munaha wuxuu odhanayaa kii doona inuu furuucda munaasabaadka jus'iga ah ku soo saaro doonaa oo qawaacidda kulliga aanu ku dhisin furuucdaa ka tanaaqudaysa iskhilaafaysana khawaadirtiisuna way isgilgilaysaa waana iska hor imanaysaa oo iyadaa isgaraacaysa isbaraanbaraysa ilaa uu ka yidhi wuxuu u baahanayaa jusiyaad fara badan inuu qaybo jusiyaadkaasaan dhammaanaynboo nihaaye aan lahayn ila suwarka tafriic ahi nihaaye yeelan maayaan naftiisuna waxay ka tegaysaa inuu haayadiiyo wuxuu doonayay uu gaadho ma helayso waayo cimrigii baaba ka dhammaanaya suwarka jusigaa fara badan shaykhulislaam ibnu taymiya waxauu yidhi laabudda an yakuuna maca alinsaani usuulun kuliyatun turaddu ilayhi اljuz'iyaatu liyatakallama bicilmin wacadlin uma yacrifu اljuz'iyaati kayfa waqacat waila fayabqa fii kadibin wajahlin fi اljuz'iyaati wajahlin waظulmin fi اlkuliyaati fayatawalladu fasaadun cadiim majmucu fataawaha ayuu ku odhanayaa mujalladka sagaaliyo tobnaad laba boqol iyo saddex wuxuu isla hadalkaa ku odhanayaa minhaaju sunnati nabawiya mujalladka shanaad saddex iyo siddeed qaraafi waxaa kale uu yidhi faina kula fiqhin lam yukharaj cala alqawaacidi falaysa bishay fiqi kastoo aan qawaacid lagu takhriijinin oo lagu soo saarin waxba ma aha yani fiqi maaha wuxuu ku odhanayaa addakhiira kitaabkiisa la yidhaahdo mujalladka koowaad shan iyo konton wuxuu sheikhu yidhi ama alatii timiya fiihaa ku sugan qawaacidulfiqiga oo min alfawaa'idi faa'iidooyina fa min culaaha kuwa ugu waaweyn ee ugu korreeye fawaa'iddaasay ka mid ahaatay alcilmu bilmaqaasidi in loo aqoon yeesho maqaasidda shareecada wadabdu iyo dabdiga masaa'isha markaa la dabdiyo masaa'ishii kala tegaysay ee faraha badnayd lagu dabdiyo qaacide qaacido lagu dabdiyo oo lagu ururiyo jusiyaadka badan baa qaacido lagu ururinaya iyo watashiilu lilxifdi iyo fudaydinta xifdiga la fudaydinayo in la qaybo jusiyaadka badan lama qaybi karee waxaa lagu qaybayaa biwaasitati alqawaacid kada tafhimu muftin saasoo kaleu ahaaday mufti in la fahansiinayo nahjahu waddadiisa muftow xaggaad mari dariiqaagu waa xaggii walma'khada iyo mawdica uu wax ka qaadanayo axkaamta kala baxayo la fahansiiyo sheekhu wuxuu ka warramayaa mas'alo kaloo ku saabsan qawaacidda fiqigu ma la xujaysan karaa mise lama xujaysan karo xujo ma tahay mise maaha sheekhu waxa uu tilmaamayaa inay culammadu isku khilaafeen qawaacidda fiqiga inay xujo tahay iyo inaynay ahayn arrinkaa khilaaf baa ku jira buuli culamada qaar waxay u arkaan qawaacidda fiqiga inaynay xujo ahayn ibnu daqiiqin ilciid baa ka mida ibnu nujaym baa ka mida iyo culamo kaleba culamada qaarna waxay u arkaan inay qawaacidda fiqigii ay tahay xujo inay tahay oo la xujaysanayo waana sida uu sheegay buu yidhi abu taahir almaliki inay xujo tahay waana sida uu tilmaamayo suyuuti alashbaah wanadaa'ir ku tilmaamaya buui xayu qaal iclam ana fana alashbaahi fannun cadiim bihi yuطalacu cala xaqaa'iq اlfiqhi wa madaarikihi wa ma'aakhidih wa asraarih wa yutamaharu fii fahmihi wa istixdaarih wa yuqtadaru cala alilxaaqi waltakhriiji wa macrifati axkaami almasaa'il alatii laysat bimasduurah walxawaadisi walwaqaaci alatii laa tanqadi cala mari zamaan qawaacidda fiqiga marka la alifaayo aan jumlo muctarida a soo kala dhex geliye canaawiin badan bay culammadu sheegaan waxaa ka mida magacan alashbaah walnadaa'ir waxaa ka mida alqawaacid waxaa ka mida alfuruuq tacaabirtaa dhammaantood culamadu waa isticmaalaan dhammaanna waxay ka wadaan qawaacidulfiqhi bay ka wadaan oo waatay culamada qaarkood odhan jireen abu maxamed aljuwaynina waa loo nisbeeyeybe alfiqhu macrifatu ljamci waalfarqi fiqhigu waxa weeye waa in jamcigiiyo farqiga la garto maxaa isku midoo la kulminaya maxaa kala duwanoo la kala geynaya oo kale xukum laga dhigaya shaygaa iyo shaygaa farqaa u dhaxeeya iyo shaygaa iyo shaygaa farqi uma dhaxeeyo waa arrin ay ka warramaan marka culammada fuqahadu nin baa gebiyey dabad wadaad la yidhaahdo ibnu ridwaan ayaa wuxuu yidhi wadaad kale ayaan markaa u sheegay buu yidhi markaa gabaygii oo waxauu yidhi lam adri xiina waqaftu bilatlaali ma alfarqu bayna jadiidiha waalbaali ma garanin markaan istaagay meelihii jabadadii laga guuray maxaa farqiga u dhaxeeya kii cusbaa iyo kii duugga ahaa maxaa u dhexeeya ma garan buuhi markaasuu bilbadiiha markiiba igu yidhi waa shicru faqiih faqiih baa tiriyey markaasaan u sheegaan idhi waa ibnu naxwi weeye markii hore uma magacaabin markaas h miyaanan ku faqiih baa tiriyey maxaad ku garatay baan ku idhi yagaa sheega bu ihi waxayo waxaa farqa u dhexeeya waxayo waxaa farqi uma dhexeeyo fuqaha lagu yaqaanaa shucaro wax lagu yaqaano maahee fuqaha lagu yaqaanaa fuqahadu inay ka hadlaan waxayo waxaa farqa u dhexeeya waxayo waxaa farqi uma dhexeeyo marka waxyaalaha canaawinta lagu alifay qawaacidda fiqiga waxaa ka mida ah alfarqi ama alfuruuq alashbaah wanadaa'ir baa ka mid ah oo waxaa la tilmaamayaa kuwii isu ekaayee shabahayey waa jamcigiibaa markaana la tilmaamaya ayaa cunwaan laga dhigay ila laba qaybood buu ka koobnaa jamci iyo farqi soomaaha farqigu waa furuuq jamcigiina waa alashbaah wanadaa'ir culamada qaarkoodna cunwaankay ku allifaan wuxuu yahay qawaacid alfiqhi inay ku cabiraan ama sharxu lqawaacid ay yidhahdaan min qadiimi zamaan baana kutubaha furuuqda la allifay ilaa loo nisbeeyey eh, ibnu surayj inuu kitaab allifay in lahaynin alfuruq la yidhahdo culamo kaleo ka dambaysana waa alifeen abu maxamed aljuwaynina waa alife o inaga sheegnay marka culammada diidaysoo odhanaysa qawaacid ulfiqiga lama xujaysan karo waxay leeyihiin qawaaciddu waa akhlabi afraadda qaar baa ka baxaysa haddaad fardi u deliishato iyo mas'ale juz'iya kuwii ka baxaya armay tahay xaggaad isaga deliishatay waa midda labaadee qawaacidda fiqiga badankeeda istiqraa baa lagu ogaaday iyo tatabuc juziyaadka la raaraacay istiqraagina wuxuu noqon karaa mid naaqisa ah haddii uu noqon lahaa istiqraa' oo dhammaystiran dee laa shaka inuu xujo yahy laakiin hadduu naaqis noqdo dee xujo ma noqonayo waa midda kale qawaacidda fiqigu in badanoo ka mida waxaa laga soo qaatay furuucdaas iyo jusiyaadkaas baa lagala soo baxay haddii furuucdiiyo jusiyaadkii iyadii dib loogala baxo dawr baa ka dhalanaya isdaba wareeg waxay u jeedaan dawr sabqi baa ka imanaya dawrka sabqiguna waa baatil dowrka laba qaybood bay u uqaybiyaan dowru maci iyo dowr sabqi dowru maci waa maxay waa laba shay oo mid waliba ka kale ku xidhan yahay laakiin isla mar isla dhacaya laa yakuunu fulaanun waalidan lifulaanin xataa yakuuna fulaanun ibnan lahu inan iyo aabbihii baa la sheegaya markaasaa waxaa la leeyahay inankii uu ku curtay hebel aabbe ma noqon inankan ilaa u waalid u noqon inankanna ibni isaga uma noqon ilaa uu isagu aabbe u noqday marka inuu isagu aabbe u noqdo iyo kanna inuu inan isaga u noqdaa mid waliba ka kaluu ku xidhan yahay isla marba isla dhaceenoo dawr maci baa la yidhaahdaa dhibi kuma sugna waa arrin macquul ah ubuwada iyo bunuwadu isla mar bay xasilaysaa waa dawr maci laakiin ka baatilkii waa maxay waa dowr sabqi waa inuu shay waliba ka kale saabiq ka ahaado haddana aanu ka ahaan haddii la yidhaha masalada jusigaa la heli maayo ilaa qaacidada la helo qaacidadana la heli maayo ilaa jus'iyada la helay saabiqa ka tahay waxay noqonaysaa mid waliba saabiqna waa yahay masbuuqna waa yahay haddana saabiqna waa yahay masbuuqna waa yahay dee waa baatil bay yidhahdeen markaa dowrkaasaa ka imanaya baatilka bay dowr sabqi qolada kale ogolay way ka jawaabeen oo waxay yidhaahdeen furuucda qaarkood inay qawaacidda ka baxdo arrinka horey ka jawaabayaani waxay uga baxday manaadka inaan u taxaquqin oo ama shuruuddii qaar baa dhiman ama maanic baa meesha yaalla sidaas daraaddeed bay uga baxday waa kow tii labaad lafteeda waa ka jawaabeenoo waxay yidhaahdeen istiqraagu waa naaqis waxaa la odhanayaa naaqis baa ha ahaadee dadannuu faa'iidaynayaa ila kaamil hadduu ahaado qaci buu noqon lahaa qacinimadii ha ka baaqatee masaa'isha fiqiga ah danni qaaliba waa loo xujaysan karaa maanicna kuma sugnaa ilaaba ilaa waxa loo xujaysanaya inay qaci yihiinna lama shardiyo waa ta saddexaade marka la leeyahay qaacidadu furuucday ka soo baxday oo laga keenay haddii faraci laga qaato oo farac laga deliishado dee dawr baa ka imanaya waxaa la odhanayaa furuucdii ay ka soo baxday ee faraha badnayd iyo faracan hadda la ilxaaqinayo laga deliishanaya waa kala khayr oo kuwii ay ka soo baxday laga istimbaaday ama laga takhriijiyey kama mid aha kani mar hadday kala duwanaadeen dowr kuma jiro ha qaldamin calaa kulli xaal sheikhu wuxuu ku khulaasaynayaa qawaaciddu laba qaybood bay u qaybsantaa qawaacidda nusuus markaa ku saabsan waxaa la mida qawaacidda lagu ijmaacsan yahay baa la midee iyagu shaki waxaan lahayn inay xujo tahay laakiin qawaaciddii aan laguna ijmaacin nasna aan ku dhisnayn yaa iyadu waxay noqonaysaa xuj ma aha ee daliil bay u baahantah marka qawaacidda aan nusuusta ku dhisnayn ama aan lagu ijmaacsanayn labada arrin midnaba aan ku sugnayn waa in layska hubsadaa sixadooda waa in layska hubsadaa shawkani wuxuu yidhaahdaa qaacido kasta waxay u baahantahay daliil ayay u baahantah agsarka usuuliyiinta iyo fuqahaduna waxay noqdeen muqalliday noqdeen bisabab alqawaacid qaacidaa laga yaabaa inay iska qallitaan qaacidadina ay tahay qaacida daliil u baahan marka wuxuu tilmaamayaa in qaacido kasta daliil loo raadiyo wa kownuhaa adilata alaxkaami fiihi khilaafun daalibu lixkaami ahaanshaheeda ay ahaatay qawaacidulfiqhigu adilata alaxkaami ay ahaatay fiihi khilaafun waxaa ku sugan khilaaf khilaafkaasoo daalibulixkaami in la sugo doonaya oo dalbaya bimacnaa u baahan walxaqu ana bacdaha minha qowlka xaqa ahi ana bacdaha waa in qawaacidda qaarkood minha adilada axkaamta inay ka mid tahay ay min adilati alaxkaam oo ay xujo tahay kama idaa atat binasi sharcin faclama waa sida haddii ay ku timaaddo sharci naskii ay ku timaaddo faclama ay faclaman saa ogow wa kownuhaa ahaanshaheeda qawaacidulfiqigu ay ahaatay adilata alaxkaami ay ahaatay kown markay noqoto masdarkaasi mubtade markuu noqdo muxuu u baahan yahay ism iyo khabar buu u baahan yahay waa sax wuxuu kaloo u baahan yahay laba khabar buu u baahan yahay laba khabar waa laba khabarley laba khabarley weeye khabar wuxuu ugu baahan yahay kaanadii mutasarifatu kaana annaaqisa inuu yahay oo khabar mansuubu halkaa uga baahan yahay khabar kale oo marfuucana waa u baahan yahe oo wuxuu ugu baahan yahay biictibaar inuu mubtada yahay ya laba khabarley weeye marka damiirka haadu xagga lafdiga ee laba maxal buu yaallaa damaairta damaa'iru kullaha mabniya laba maxal buu yaallaa maxallu jar wuxuu ku yaallaa bilidaafa maxallu rafcana wuxuu ku yaallaa inuu ismu kown yahay oo min mutasarifati kana annaaqisa wa kownuha ahaanshaheeday qawaacidulfiqigu ahaatay adilata alaxkaami ay ahaatay weli khabarkii mubtaduhu ma dhicin wa kownuka iyaahu calayka yasiiru maadii ku soo maray waxa weeye mutamimada sharxeeda fiihi khilaafun jumladaasaa markaa noqonaya khabarnu mubtadihi noqonaya fiihi khilaafun waxaa ku sugan khilaaf khilaafkaasoo taalibulixkaami in la sugo dalbaya bimacnaa u baahan in la sugo oo meel lagu ogaado ixkaamku waa sugista waalxaqu qowlka xaqa ahi ana bacdaha ana bacda alqawaacidi wa in ay min adilati alaxkaami daliilada axkaamta ay ka mid tahay oo daliil ay tahay kamaa idaa atat waa sida hadday ku timaaddo binasi sharcin sharci naskii ay ku timaaddo faclama ogow baa tawkiid baa ku jira waa ogow oo ogow usuuluna alqur'aanu uma sunna usuulunaa asalladeennu alqur'aanu waa qur'aanka uma sunna dabeedna waa sunnada nebiga sala allahu aleyh wasalam wa bacdaha alijmaacu sunnada dabadeed waxaa ahaaday alijmaacu ijmaca fasmacannah maqal oo maqal oo maqal ijmaaca ayaa ku xige min bacdihi maa saxa min qiyaasi ijmaca dabadiis waxa ahaaday maa saxa kii asaxay oo min qiyaasi qiyaas ah axkaamunaa qaamat bidalqistaasi axkaamunaa axkaamteennu qaamat waa kacday bidalqistaasi miisaankaasay ku kacday qistaas waa miisaanka weeye wuxuu sheikhu inoo tilmaamayaa usuusha axkaamta laga deliishadaa waa kitaabka ilaahay laba sunnada nebiga sala allahu aleyh wasalam ee haabitada ah ee nebiga ka sugnaatay ijmaacii saxiix ahaa maaha wax kastoo ijmaac lagu sheegtaa inay ijmac tahay waa ijmaac saxiix oo haabit ah waa daliil maa saxa min qiyaasi qiyaaska saxiixa qiyaaskii wuxuu leeyahay saxiix iyo faasid buu leeyahy kii faasidka ahaa dee ma noqonayo muctabar xujana ma aha waa bail waa la tuuraya laakiin qiyaaska saxiixa ah baa loo jeeda marka afartaas daliil ayaa usuululaxkaam ah usuuluna usuusha hadda waxaa loo jeedaa deliil orayga asli macaani badanoo kala duwan baa loo isticmaalaa mar asli waxaa loo isticmaalaa bimacna daliil ya waxaa lagu odhanayaa mas'alada xukunkeedu waa sidaas asluha kada waxaa u asala bimacnaa waxa u daliil ah kada daliilkaas yani icfaau lixya waa waajib wa asluhu ucfu llixa ay daliiluhu baa loo jeedaa marka usuuluna waa adiladeennaa loo jeedaa asal waxaa kaloo loo isticmaalaa bimacnaa in looga jeedo alqaacidatu almustamira ama alqaacida alkuliya qaacidada guudna asal waa la yidhahdaa asal waxaa kaloo la yidhaahdaa alraajix wa yuطlaqu اlaslu cala ma qad rajax alaslu fi lkalaami alxaqiiqa alaslu cadamu alxadfi yani waxaa loo jeeda haalibkiiyo raajixa saasa alaslu fi lmiyaahi alطahaara yani waa haakada asal waxaa kaloo loo isticmaalaa maqiisu calayhiga wax laga qiyaasto oo marka baabulqiyaas laga hadlayo arkaanu lqiyaas waxaa weeye aslun wa farcun wa jaamicun wa xukmun marka asalkii waxa halkaana la yidhi waa maqiisu calayhiga asal mar kale waxaa loo isticmaalaa caziimada marka macnayaal badan oo kala duwan baa erayga asal leeyihi alqur'aanu addiladeenna aynu deliishanaynay axkaamta u deliishanaynaa alqur'aanu waa qur'aanka uma asunna dabeedna waa sunnada nebiga sala allahu aleyh wasalam waxaa loo jeedaa asunatu haabita ama saxiixa ha noqoto ama xasana ha noqoto wa bacdaha alijmaacu sunnada dabadeed waxa ahaaday alijmacu ijmaca yacni ijmaca waxaa loo jeedaa ijmac haabita loo jeedaa maha kullu iddicaa sheegasho dhammaanteed ijmac la sheegto loogama oo xaqiiqatan ay noqoto inaynaa ijmaac ka jirin marka ijmaacaasi waa inuu yahay mid haabita ijmaacna waxaa lagu ogaadaa naqliga culammada siqaadee lagu kalsoon yahay ay soo naqliyaan mar labaadkana culamo kaloo khilaafsan oo khilaaf soo naqliyey ayna jirin laakiin haddii markaa culama soo naqliso ijmaac dabeedna la helo laba caalim oo aan midkoodka kale ka qaadanin oo khilaaf soo naqliyey wuxuu noqonayaa ijmacaasi inaanu sugnayn waayo gaayatu maa fi lamri kan ijmaaca sheegtay waa inuu leeyahay cadamu lcilmi bilmunaasic anigu khilaaf ma ogi ile qaybka ma oge hadalkiisu wuxuu u dhacayaa uun nafyu cilmi waa lagu ijmaacay markuu leeyahay kaannahu leeyahay laa aclamu fiihi khilaafan kan kale le khilaaf baa jiro anigaa og oo saasay ahayd dee waxay noqonaysaa in khilaafkaas uu sheegay uu yahay ziyaadatu cilmin marka muhbit اlkhilaafi muqadam calى naafiihi lakin bishari waa inay tacadudaan buu odhanaya shaykhu islam ibnu taymiya kama fii majmuuci اlfataawa oo laba caalim waa inay gaadhaan wuxuu ka dhigayaa shahaadadii baabushahaada maxay ku sugnaan jireen masaaishu xaggii shahaadada laba markhaati in la helo soo maaha kaannahu labadan caalim laba markhaati oo mas'alada ka markhaati kacay inay yihiin oo mid waliba khilaafkii markhaati furay dee ya in waxa weeye la ictibaariyo khilaafkay soo naqliyeen waana dhacday a'immo waaweyn inay yidhahdeen laa aclamu fiihi khilaafan sida imaamu shaafici wakhayruh masaa'isha qaarkood haddana khilaafkii u macluum yahay oo kutubaha ku qoran yahy marka ijmac waa inuu yahay ijmac haabita fasmacanah maqal oo maqal oo maqal yani kaas maqal waxaa ku jira buu sheikhu odhanayaa xoogaa sarbeeb hadalka loo sarbeebayo loo duur xulayo ninkii ijmaaca diidey u leeyahay war hoy maal mm. nuurna xarow maqal laleeyihi min bacdihi maa saxa min qiyaasi ijmaaca dabadii waxaa ahaaday maa saxa kii asaxoo min qiyaasi qiyaas ah qiyaaskii wuxuu ku qayday saxiixnimo ila awalu man qaasa ibliis mid wax qiyaasta waxa ugu horreeya ibliis axkaamuna qaamat bidalqistaasi axkaamteennu qaamat way kacday oo waa ku sugnaatay bidalqistaasi miisaankaasay ku sugnaatay qawaaciddana waxa u asalay culammadu yidhaahdeen shantan qaacido alumuuru bimaqaasidiha iyo almashaqatu tajlib taysiir iyo aldararu yuzaalu iyo alyaqiinu laa yazuulu bishak iyo alcaadatu muxakama shantaa qaacido ayaa u asala culamada shaaficiyada qaarkoodna waxay ku kulmiyeen shantaa qaacido saddex beyt khamsun muqararatun qawaacidu madhabin lishaaficiyi biha takunu khabiira dararun yuzaalu wacaadatun qad xukimat wakada almashaqatu tajribu taysiira wa shakkan laa tarfac bihi mutayaqanan wa niyata akhlis in aradta ujuura waa shantii qaacido wa kullu amrin bilmaqaasidi istawaa wa kullu amrin arrin kasta bilmaqaasidi istawaa maqaasidda ayuu ku sugnaadaa oo ku kacaa fa innamaa likulli mar'in maa nawaa waxaa u sugnaaday oo qura ruux kastaba maa nawaa kii uu niyeeyey wuxuu sheekhu inoo tilmaamayaa qaacidadii ku saabsanayd alumuuru bimaqaasidiha ayuu inoogu tilmaamaya waana qaacida muhima qaacidadana waxa u asala siduu nadmigaba ku ishaaray xadiidka nebiga sala allahu aleyh wasalam inama alacmaalu biاnniyaat wa inama likulli imri'in maa nawaa xadiiskaasaa u asala xadiiskana culamada qaarkood waxay yidhaahdeen waa ulus diin diinta saddex meelood marka loo qaybiyo meel baa xadiiskaasi joogaa saddex daloolo dalool ahaan buu diinta ka joogaa uludiin culamada qaarkoodna waxay ka cabireen waa rubcudiin uludiin marka la yidhaahdo waxaa loo jeedaa waxa uu ruuxu la imanayaa waa odhaah iyo ficil iyo wax qalbiga ka dhacaya dee saddexdii mid ahaan buu ku fadhiyaayo xaggii niyaduu sheegayaa qalbiga ah culamada qaarkoodna waxay ka cabireen waa rubcudiin imaamu shaafici waxaa laga soo naqliyey inuu yidhi toddobaatan baab oo fiqiya ayuu gelayaa xadiiskaasi waa toddobaatan baab bacdu ahlicilmi waxay yidhaahdeen wuxuu u jeedaa litakiiri buu u jeedaa farabadin uu farabadinayo ee taxdiid ugama jeedo abwaab badan buu gelayaabaa muraadkiisu yahay laakiin suyuuti waxa uu ku caddaynayaa alashbah waannadaa'ir toddobaatanku inay xaqiiqadeeda tahay waaba tiriyeyba mid iyo mid buu u tiriyo toddobaatankii u dhammaystiray intaas buu gelaya waaba tacdaadiyeyba marka xadiikaasi muhim weeye saas aawadee culammada qaarkood way ku bilowdaan musanafaadka ay qorayaan siduu imaamu nawowi ugu bilaabay kitaabkiisa alarbacuuna anawowiya oona ugu bilaabmay mabxaska niyada ku saabsan xadiiskana ku soo arooriyey kitaabkiisa riyaad saalixiin culamo kalena saasi leeg ay sameeyeen niyada waxyaalo badan baa ku tacalluqa axkaam badan baa ku tacalluqda shiikhii tattaa'i la odhan jiray waxa uu yidhi fii sharxi iljallaab sabcu su'aalaatin atat fii niyatin tulfaa liman xaawin laha bilaa wasan xaqiiqatun xukmun maxallun wa zaman kayfiyatun shartun wa maqsuudun xasan toddoba su'aalood baa niyada ku yimi waxaa la helayaa ciddii koobtaa toddobadaa su'aalood lula la'aan baa la helayaa ma iska uun ku dhammaystirta bilaa wasan ay bilaa nucaas xaqiiqatun xukmun maxallun wa zaman baydka dambaa muhima ka koowaad waa xaqiiqada niyada niyay maxaa tahay ka labaad waa xukumun xukunka niyada xukunkeedu waa maxay ma waajibba ma sunnaa ka saddexaad maxallun waa maxalka niyada maxalkeedu waa halkee halkay ka dhacdaa wa zaman ka afraad waa wakhtiga zamanu niyati waa wakhtigee ka shanaad waa kayfiyatun waa qaabka niyadu ay tahay niyada qaabkeedu waa sidee ka lixaad waa shartun shuruudaheedu maxay tahay maxaa loo shartiyaa niyada ka toddobaad waa maqsuudun xasan waxaa niyada looga dan leeyahay waa toddoba arrin weeye culammaduna aad iyo aad bay uga hadlaan mid walba waxaa ka imanaya masaa'il badan baa ka imanaysa haddii la eego xaqiiqada niyada waxay noqonaysaa shiikhuba waa inoo sheegayaaye waa casmulqalbi weeye waa inuu qalbigu go'aansado ama qasduhu waa qasadkiis taasi waa xaqiiqadii niyada weeye oo tacriifkii niyada ayay ku saabsan tahay ta labaad waxay ku saabsan tahay xukunka niyaday ku saabsan tahay xukunka niyadu wax kastoo aan asaxaynin niyo la'aanteed xukunkeedu wuxuu noqonayaa waajib buu noqonaya waajib ayuu noqonaya shaygii sunnaha ahaa miya in la niyeeyaa ayna sunno ahayn asaalatan sunno waa ahayd laakiin sixadii baa ku xidhan shaygii waajibayada waa caddahay niyada la niyeynayaa inay waajib tahay tan sunnahana lagama maarmaan bay u tahay in la niyeeyo laakiin haddii la yidhaahdo waa isla wada sunne ishkaal ma leh laakiin laazim waxa ah haddii markaa la doonaayo inuu asaxo lagama maarmaan bay niyadu u tahay marka shaygii waajiba ilaaba ilaa in la niyeeya waa waajib maxalka niyadu ka dhacdaa waa qalbiga afku shaqo kuma leh saas aawadeed fuqahada qaarkood halad bay sameeyeen markay yidhaahdeen watalafudu biha shartun waa qowl hariib ah waxaynu arki jirnay oo aad u badnayd watalafudu biha sunna anniyatu maxaluha alqalbu watalafudu biha sunna laakiin waxaa hariiba muta'ahiriinta qaarkood inay yidhahdaan watalafudu biha shartun ay yidhahdeen waa hafwah bacdi ka dhacday marka maxalkeedu waa qalbiga qalbigaana laga niyeeyaa talafudka nawaytu an usalliya in la yidhaahdana oo lagu dhawaaqayaana cala asaxiixi waa bidca sunne maaha shaaficiyada iyaga agtooda waxaa mashhuur ka ah inay sunno tahay mala qaar baabaa yidhi yani qowl shaafici baa la hayaa laakiin calaa kulli xaal nabiga sala allahu aleyh wasalam xaraf laga hayaya warkaas ma jiro naqliga laga soo naqlinayo culamada qaarkood waxaa dhici karta inayna saabit tahay a'immada qaarkood laga soo raray so axaadiistaba lama odhan jirin waxa weeye axaadiis baa nakaara ku sugan tahay wain kaana sanaduhu kashamsi ya marka waxa weeye calaa kulli xaal haddii ay sunno ahaan lahayd nebiga sala allahu aleyh wasalam baa caddayn lahaa saxaabadii nebiga sala allahu aleyh wasalam baa samayn lahaa zamanka niyadu waa awalka weeyi oo awalka cibaadada ayaa niyada lala imanaya maaha in dib lagala imanayo waxay leeyihin qolyaha shaaficiyadu lafdigii markay sunno ka dhigeen lagu dhawaaqayey niyada waxay yidhaahdeen hadalkaa niyada loogu dhawaaqayaa waa inay niyadu muqtarin ku ahaataa ku lamaanaataa ma kulligiibay ku lamaananaysaa mise awala juz'in bay ku lamaananaysaa laba qowl bay ka leeyihin mashhuur agtooda waxaa ka ahaa in kulligii ay ku lamaanaato ya halkaasaa waxaa ka yimid wed fara badan oo dad baa eh, niyadii waxay ku noqotay sidii hilaac bilig yidhi oo kale markuu is yidhaahdo xidho war waa iga yara baxsatay marka dib ugu noqo dabadeedna markaa sidii buu ugu celcelinaya haata wadaad xanafi ah oo mutacasib lilxanafiya ah ayaa wuxuu doonayey shaaficiyada inuu marka wax naqdiyo oo sheekh shaaficiya wuxuu qoray kitaab odhanaya waa bilmacaali juwayniye muslimiinta dhammaantood waxaa waajib ku ah inay madhab shaaficiya qaataan fii mashaariq alardi wa maqaaribiha dabeedna waa tadliilinaya buu yidhi arrinkaasoo waa caddaynayaayoo wax lagu qancaan sheegayaa dabeedna masaa'il badan oo adigu marka ayuu soo taxay mala lix iyo toban mas'ale ah oo uu leeyahay dee xanafiyadu sidan bay yidhaahdeen saasna waxa wey arrin khalada ah. shaaficiyadaa sidan tidhi oo quman wahaakada dee wadaad kaloo xanafi ah baa ka daba qaatay wax walba wuxuu doonay inuu ku dabagediyo ilaa uu nasabkii shaafici u faragashaday oo isagaa dee wuxuu yidhi a'immada cid quraysha waxaa jirtaa shaafici oo keliya nabiguna wuxu uhi qadimuu qurayshan walaa taqaddamuuha marka dee imaamadii cilmigana waa inay iyagu yeeshaan tiina markaasuu doona inuu ka hadlo mudaad kaleo maalikio isaguna mutacasiba wuxuu yidhi warniyo wax kaleba aad ka hadashidee maxaa shaafici nasabkiisa kuu geeyey qurayshinimadiisu ma sugna maxaad u tidhi labaduba suufiyey isla yihiin midna waa kawari midna waa qumaari markaasu wuxuu ugu jawaabay mutacasibun yaruddu calaa mutacasibin yani waxaan ahay mutacasib mutacasib radinaya abulmacaali markuu tacasubay anna tacasubka tacasub baan ka horgeeyey marka wuxuu yidhi masalada niyada ku saabsan mawdicu shaahidkaan ujeeda waa iyadoo shaaficiyadu ku rafaaday oo waswasadii aad ugu badatay oo la yidhi markaa kulla yani markaa waa in dhammaan ay muqaarin la wada noqotaa ayaa nawowi khafiifiyey buui markaasuu m awalu juin baa ku filan haddii awalu juin markaa la helo niyada inta dambe laa xaraj hadday baxsato allahu akbarta inay ku wada lamaantay shardi maaha ee markaa tidhi hadday markaa joogtay oo dabe tagto ku asaxda marka waxa weye ala kulli xaal laba qawlo masladu macruufa ayay ka leeyihiin kole shaaficiyadu laba qawlna way tilmaannay zamanku waa awalu juin waxaa la niyaynayo qaybta ugu horaysa waa inay dhacdaa shardina ma aha inay joogto ilaa inta laga faaruqayo oo niyadaa qofki inay xaadir ku tahay salaada markuu galo laga bilaabo ilaa intuu ka baxayo inay wada joogtaa zamankaasoo dhan shardi ma eh, haddii awalkii ay joogto wax munaafiyo qacina aanu imanin o aan odhan salaaddii waa goynayaa aanu niyeyn waxay noqonaysaa tansaxibu cala albaaqi inta kalena waa istisxaabay xukunkii niyadu istisxaabay way ku insixaabaysa waa ku soo jiidmaysaa maa kaana calaa maa kaan ya niyadii waa joogtay qadci niyadii la goynayaana ma imanin dee waxay noqonaysaa inay xukman isaga baaqi tahay laakiin inuu xasuusan yahay mar walba niyadiioo khaatir khilaafsani aanu ku soo dhicin lama shardinayo laakiin masaa'il yar oo ay soo aroortay in laga horraysiiyo niyadii waa jiraan waxaa ka mid a ah alsawm sawmkii wuxuu bilaabanayaa min tuluuci alfajri asaadiq ayuu bilaabmaya waxaana la niyeynaya qabla dalik man lam yubayit asiyaama min alleyli falaa siyaama lah waa in habeennimadii la niyeeyaa walow fiidkiiba ha la niyeeye waxaa sidaa loo yidhi si aynay uga dhimanin niyadu inaanu xilliga dhaafin zamankii ay lahayd inaynay ka dib dhicin si aynay u dhicin dadaal arrinkaa lagu dadaalaya daraaddeed baa loo yidhi waa in laga hormariyaa oo habeenkoo isku jira la niyoodaa farqina ma kala lahaa in habeenka awalkiisa la niyoodo soonka berri la soomaayo iyo in dhexdiisa la niyoodo iyo in aakhiruleyl la niyoodaa farqi ma kala laha waa in habeenkoo isku jiro waagu aanu dilaacin la niyoodaa waxaa kaloo jawaasan bannaan xajka in laga hormariyo miiqaadka ka hor in la niyoodo culammaduna waa isla ogol yihiin qabla almiiqaat haddii la niyoodo xajkii ama cimradii inay asaxayso waa isla ogol yihiin waxaa se fadli badan miiqaadka in laga niyoodaa fadli badan waayo nebigu sala allahu alayh wasalam kama hormarin laakiin dadka diyaaradahoo kale ku xajinaya calaa matni taa'ira haddii la yidhahdo miiqaadkay sugayaan oo marka cidda diyaaradda waddaa u sheegto tidhaahdo miiqaadkii hadda waa maraynaa markaasay niyada la sugayaan haddii la yidhaahdo diyaaraddii waxay jaraysaa ilbiqsiga kasta intaasoo mayl kelmadda inta la odhanayaa laga yaaba markaa inay miiqaadkii dhaafto waa midda labaade ciddan diyaaradda waddaa cid cuduula ma aha waxaba dhici karta muslimiin inay ahayn hadday muslimiin yihiinna cid cadaaladooda la ogsoon yaho warkooda sharcan wax lagu dhisayo ma aha sidaas aawadeed waa in qabla almiiqaat oo la yaqiinsan yahay miiqaadkii inaan la gaadhin waa in markaa la exraamtaa si aanu qofku uga gudbin oo uga tallaabin miiqaadkii isagaan muxrim ahayn marka horena culammadu waxay isla ogolaayeen in qabla almiiqaat qofku hadduu ixraamto inuu ixraamkiisaasi asaxayo xajan aw cumratan wax ku waajibayaana aanu jirin bimacnaa wax ismiya arrinkaas aanu markaa ka xambaaran marka khulaasadu waxay tahay bacdu lmasaa'il oo sidaas looga istisnoodaa saas yadaa waa jiraan masalo kaloo niyada ku tacalluqda waxaa mashhuura fuqahada qaarkood inay yidhaahdaan maa tamayaza binafsihi falaa yaxtaaju ila niya cibaadadu hadday tahay mid mutamayizo oo daatadeeda u soocan oo wax kaley ku qaldamaysaa inay jirin ama u ekaanayso oo maqsuudkii looga jeeday niyada maxay ahayd maada tamyiizu alcibaadaati min alcaadaat wa tamyiizu alcibaadaati bacdiha min bacd caado ay ku khaldamayso niyada lagaga soocayaa aynay jirin cibaado kaley ku qaldamaysaana aynay jirin ay tahay mutamayiza binafsiha waxaa mashhuura inay fuqahadu yidhaahdaan niyo uma baahna ee biduuni niya ayaa cibaadadaasi ansaxaysaa sidaasaa mashhuura kutub badan oo qawaacidulfiqhina ay taqriirinayso maxaa ka mid a ashyaadaas waxaa ka mid mida aliimaan iimaanka ilaahay la rumaynayo caadaad ku qaldami maayo shay kaloo aan iimaan ahaynoo iimaanku ku qaldamayaana ma jiro sidaas daraaddeed waxay yidhaahdeen iimaanku niyo uma baahna in iimaanka lala yimaado keliya baa ku filan sidiisaanu ku asaxaya qofkana lagaga sawaabinayo mihaalun aakhar waxay yidhahdeen waxaa ka mid a macrifatullah garashada ilaahay la garanaya garashada ilaahay la garanayaa kuma qaldamayso caadaad cibaado kalena ku qaldami mayso garashaduna dee waa inay tahay mid markaa muwaafiqa linafsi alamri xaqiiqadii mid waafaqsan waa inay tahay ee siduu ilaahay yahay si aan hayn haddii lagu aqoonsadoo loo garto dee macrifo noqon mayse jahlay noqonaysaa jahlay markaa noqotay marka idan masalada ku saabsan macrifatullahna waa talabaad bay yidhahdeen waxaa ka mid a yidhahdeen aladaan adaanku isaguna niye uma baahna yidhahdeen waayo waxba ku qaldami maayo waxaa ka mid a ah aladkaar saasay itlaaqeen culamada qaarkood laakiin ra'yi bay dee ku sheegeenee daliil ay yidhaahdeen daliilkaasaa ku tusinaya oo min alkitaabi wasunnati waalijmaaci may keenin marka alawlaa in la yidhaahdo cumuumka adilada sideedaa loo daynayaa inama alacmaalu wa wainama likulli imri'in ma nawa iyo wa qowlihi tacaala wmaa umiruu ila liyacbudu allaha mukhlisiina lahu ddiin bal illaaha facbud marka e, ikhlaaska adilada amraysa cumuumaadkeeda in loo daayo ayaa fiican waxayse culammadu isla ogol yihiin waxyaalaha baabu turuuq ah sida muxaramaadka in laga tago asixitaanka ayaa asaxaysaa inayna niyo u baahnayn oo zinadii iyo dulmigii iyo waxyaalihii kale muxaramaadkaa tegista uu qofku ka tegayaa way asaxaysaa oo dembi looga qori maayo haddaanu niyeyn inuu ilaahay dartii uga tegay rubamaa inayna khaatirkiisaba soo dhicin laakiin sawaabkiiyo baa niyada ku xidhan oo haddaanu markaa niyadaa la imanin lagama ajar siinayo lagama sawaabinayo laakiin dembigiina waa ka badbaadayaa ajarna ka heli maayo haddaanu niyeyn oo ilaahay dartii inuu uga tegay u niyeyn niye aanu la iman marka waxaa ku xidhmaya markaa sawaabkiibaa ku xidhmaya niyada ku xidhmaya haddii kale laa calayhi walaa lahu masale kaloo haddaba culammadu isku khilaafaan baa jirta ma baabu turuuk baa la haleeshiinaya mise baabulafcaal baa la haleeshiinaya masaladaas waa maxay waa masalada ku saabsan isaalat najaasa najaasada in la suuliyo maydhista najaasada layska maydhayo ma waxaa la odhanayaa niyo uma baahno waa baabuturuuk mise waxaa la odhanayaa niyo way u baahantaho waa min baabi alafcaal culamada qaarkood baa mid bay yidhahdeen culamada le waa baabuturuuk waxay leeyihiin maqsuudku waa in najaasadan la kaxeeyo la suuliyo haddii najaasadii la suuliyo oo ruuxu iska maydho oo aanu niyaynin ee uu caadatan isaga maydho ee niyo taqaruba aanu u maydhin lama odhanayo najaasadii maad maydhine ku noqo maydh ama istijadii maad istijooni mar haddaanaad niyatu taqarub ku istijoon maad istijoone istijadii ku noqo waayo najaasada in la suuliyaa la doonayay najaasadiina waa suushi marba hadday caynkaa tahay ajar inuu ku seego mooyaane sixadii ay ka asaxday najaasa suulintu meesha waa taallaa sixadii laakiin niyatu taqarubku ajarkii bay kala maqan ee lama maqna ya oo lagu odhan maayo iqsil annajaasata fainaka lam taqsilha ama azil inajaasa fainaha zaalat sababtuna waxay tahay najaasadii waa suushay taasna adigu calaa kulli xaal khilaafkaasaa ku jira ay culammadu markaa tilmaameen labadaa qowlna ay ku sugan yihiin kayfiyo ayaa markaa iyaduna ku saabsantahay kayfiyadu waxay ku kala duwan tahay kayfiyada niyadu biikhtilaafi alabwaab ama bixasabi alabwaab bay ku kala duwantahy min baabin ilaa baab oo niyada salaadda la niyeynayo iyo niyada weysada la niyeynaayo dee waa kala duwantah marna waxaa la niyeynayaa salaad kayfiyadeedu waa in salaad la niyeeyo marna waa in weyse la niyeeyo marna waa in xaj la niyeeyo marka kayfiyaday noqonaysaa waa bixasabi alabwaab baababkay ku kala duwantah niyada shuruud baa loo shardiyaa shuruudda loo shardiya waxaa ka mida tamyiiz ruuxa wax niyeynaya waa inuu tamyiiz leeyahay oo wax kala saaraya wax kala garanaya ee eh, haddaanu tamyiizba lahayn dee inuu wax niyeeyaa ma suuragal aha ilaaba ilaa waa in tamyiiz jira buluuq lama shardiyo laakiin tamyiiz baa la shardiya waxaa kaloo la shardinayaa islaamnimo waa inuu muslim yahay oo islaamnimo ay jirtaa haddaan waxa weeye islaamnimo jirin niyadii cibaadada la niyeynayay ma jiris waxaa loo shardiyaa alcilmu bilmanwiyi waxaa la niyeynaya in la garanayo waayo shayga la niyeynayo haddaan la garanaynin dee in la niyeeya ma suuragal aha niyadii waxay ka farac tahay shayga la niyeynayo in la garanaya ka farac tahay haddaanu shaygiiba garanayn siduu u niyeyn marka alcilmu bilmanwiyina waa la shartiya nafyu lmunaafina waa la shardiyaa wax munaafii waa inaanu jirin oo qaci iyo wax la midi waa inaanu ku imanin ee eh, haddii munaafi ku yimaado waxay noqonaysaa niyadii inay meesha ka baxaysay noqonaysa marka shuruudaha loo shardiyo shuruudahaasa ka mid a ah. wa maqsuudun xasan maqsuud xasan waxaa loo jeedaa waxaa niyada looga dan leeyahay niyada waxa looga dan leeyahay waa maxay waa tamyiizu alcibaadaati min alcaadaat wa tamyiizu lcibaadaati bacdiha min bacdin waa in cibaadaadka caadaadka la kala soocayaa oo la kala saaraya oo niyadii waxay ka soocaysaa shaygani macaada mise waa cibaado imka dadka qaarkood markay maydhanayaan maalinta jumco ay maydhanayaan waxaa laga yaabaa bacdu nnaas inay u maydhaan lilcaada caadadaa ku dareertay in yowmuljumuca la maydho oo la beddesho cibaado uu ku cibaadaysanayo oo rabbi ugu dhowaanayo maydhashadan inaan u niyeyn baa laga yaabaa dee waxaana lagama maarmaan ah si uu sawaab uga helo haddii lagu socdo inay waajib tahayna dembigii uga badbaado haddii kalena oo la yidhaahdo qowlka sunnanimadaabaa arjaxa haddii la yidhaahdana si uu thawaab uga helo ilaaba ilaa inuu niyatu taqarub inuu niyoodo yani sharcigaa amray in la maydho sidaas aawadeed litacabud inuu u maydhanayo iyo imtihaal taas inuu niyoodo weeye laakiin cala sabiil caada hadduu isaga maydho wax thawaaba ka heli maayo marka tamyiizu alcaadaati min alcibaadaat caadaadkii iyo cibaadaadkii niyadaa kala soocays waa maqsuudka niyada looga jeedo mar labaadka tamyiizu lcibaadaati bacdiha min bacdin cibaadaadkii siday qaarba qaarka kale uga socdo oo laba ragcadood baad tukanaysaa labada ragcadood haddaad sunne u niyootana sunnay noqonaysaa haddaad faral u niyootana faral bay noqonaysaa afar ragcadood baad tukanaysa afarta ragcadood haddaad u niyooto inay markaa tahay duhur way suurtoobi kartaa haddaad casar u niyootana waa suurtoobi kartaa maxaa kala soocaya ma duhur baad niyootay ma casr baad niyootay marka cibaadaadkii laftooda way kala soocaysa waxay kala soocaysaa bayna fardin wa naflin wa bayna fardin wa fardin aakhara labadii faral niya lagu kala soocaya faralkiiyo sunnadiina niya lagu kala soocaya marka tamyiizu cibaadaati bacdiha min bacdin waxay ka mid tahay maqsuudka wanaagsane niyada looga danleeya ka mid tahay sheikhu wuxuu leeyahay casmiga iyo niyada iyo mutlaqulcasmiga farqa udhexeeya niyadu waxay noqonaysaa waa qasdiga shayga loo qasdo muqtarinan bificlihi isagoo samaynta la samaynaayo lagu lamaanaynayo marka niyadii dib in shaygaa laga samayn doono loogama jeedee markan in la sameeyaa looga danlayey markaasay niyadu noqonaysaa xaasu waa inay tahay mid tanjiiziyo markaas la niyoonayo in markaa lala yimaado saa waa inay tahay niyada waxaa kaloo soo gelaya culammadu sheegeen ikhlaaskii baa soo gelaya oo in ficilkii la niyoodo iyo in kii ficilka loo samaynaayey iyo cibaadada loola imanaye la niyoodaa labaduba niyaday ka mid tahay waa halka uu sheekhu odhanaayo waxay leedahay jiha fiqhi ah iyo jiha suhdi ah ama suluuki ah waana halka uu ka cabiro sheikhulislaam ibnu taymiya niyada inuu u qaybiyo qasdulmacbuud wa qasdulcamal ama qasdulcibaada iyo qasdulmacbuud in cibaadada loo qasdo daatadeeda iyo in macbuudka loo qasdo cibaadada loo samaynayo allah ah haddii ikhlaas aanu jirin cibaadadaasi asix mayso ya hariib waxa ah fuqahada qaarkood inay leeyihiin cibaadadii waa asixi kartaa yadaan ikhlaas jirin oo riyaa isagoo uga jeeda ayaa cibaadadii asaxaysaa bimacnaa faralku ka dhacayaa laakiin laa sawaaba lahu fiiha ha yeeshee wax ajara ku heli maayo baail wey waxaas qawl oo calaa madhab alxanafiya u qoran isagoo saasoo kale tilmaamaya sida jamaahiiru ahlicilmi ay qabaan bal ee nusuustu ay sheegaysaa culammadii selafkana wax khilaafa aan lagu ogayn waa in cibaadadu hadday ikhlaas weydo ee riyaa soo galo inay noqonayso baatila marka macbuudka in loo qasdo waa lubbulcibaada cibaadada lubbigeedii iyo nuxurkeedii weeye wa kullu amrin bilmaqaasidi istawaa wa kullu amrin amar kasta bilmaqaasidi istawaa ay istaqaama wuxuu isku taagoo ku sugnaaday bilmaqaasidi qasdiyada oo maqaasid masdar miimiyaa la jamciyey waxa macruuf ahayd in la yidhaahdo masaadirta lama jamciyo masaadirta ifraad baa loo laasimaayo jamac iyo tasniya toonna lama geliyo marka hadday masdar miimiya ahayd maxaa loo jamciyey ayaa ka jawaabaya man yujiibu calaa haada masaa'il baa ku guda jirta tawdiix akar waa garta hadday anwacda badan tahayna masdarunma hadday tahay maxaa loo ifraadin waayey su-aashu waa taas waa masale carabiya ku saabsan ila almasaadiru laa tujmacu walaa tuhanna bay tahay qaacidadu wanactu bimasdarin kaiira faltazamu lifraada wtadkiira waa garta hadday tahayna qaacidadii mar hadday tahay masder lama jamciyo maxaa loo jamciyey ya waa garta wa baaraka allah fiikum waa sidaa loo sheegay weeye qaacidada caynkaasee sidaa culammadu itlaaqan ay u yidhaahdeen waxay yidhaahdeen waxaa laga istisnoonayaa laga reebayaa haddii masderku wuxuu ku dhacayaa anwaac kala duwan tahay waayna isku nooc ahayn waa la jamcinayaa ka qaacide wa tadunnuuna billaahi dunuuna dannun mufrad bay ahayd dannun markay mufrad ahayd dunuuntii maadaamay kala duwanaato qaarba wax maleeyeen oo waxaa la malaynayaa kala duwanaaday waa la jamciyo dunuuna baa la yidhi wa tadunnuuna billaahi dunuuna sheekha markaa lugawiga ah ee cabdilcasiis xarbi la yidhaahdo laxnulqowlka miyuu ahaa adigu kutubtiisa mid ka mid ah wuxuu ku sheegaya uu lahaa masalada masderka haddii waxa uu ku dhacayaa kala duwanaadaan oo iskhilaafaan culammadii waxay yidhaahdeen waa la jamcin karaa marka waxaan filayaa talm wuxuu odhanaya wax daliila uma arag iyo waxbuu aan filaya inuu tilmaamayo ama waxa bal loo cuskaday ha la eego calaa kulli xaal culammadu waa sheegeen meelaha loo daliishadayna waxaa ka mid a ah aayaddaas watadunnuuna billaahi dunuuna marka dunuuntii hadday mar mukhtalif tahay waa la jamcin karaa istinaa'aad baa la mida ah. ila istina waa masder qawaaciddii kala duwanaa iyo abwaabtii kala duwanaa mid walba markuu istina yeeshay istinaa'aat baa la yidhi waa la jamciyaa buyuuc baa la mida ah, hadda la sheegaya jinaayaat baa la mida ah, wahaakada marka almaqaasid saasaa loo jamciyey maadaama waxa loo qastayaa kala duwan tahay oo kala khayr tahay oo meelba wax loo qastayo oo meelba niyo gaara ay tahay yani waxa weeye sidaasaa bilmaqaasid loo yidhi fa inamaa likulli mar'in shakhsi kasta waxa u sugnaaday oo keliya maana waa ku niyeeyo ayaa u sugnaaday halkaah inoogu joogo wakhtigaa inaga dhacay wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka atub ilayk